alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa hadiya lah وأشhهd أn lاa إلaaha إilا الlه وaxdaه laa شharيika lah وأشhهd أنa محamadا cabdه وarasuuله اllahuma صل عlى محamadi وعlى آlه وأصحاabه وman تبcaهm بإحsaan إilى yوم الdiin ama baعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii aلطuqfaة saniya waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay nawaasibta ficilka mudaaric nasbida cawaamisha ficilka mudaaric nasbida ayaan ku dhex jirnay cawaamisha ficilka mudaaric nasbida toban uu sheegay saddexa loo qaybiyey qismi ficilka mudaaric daatadiisa ku nasbinaa iyo qismi ku nasbina ficilka mudaarican mudmaraa oo jawaas u asturan iyo qismi ficilka mudaaric ku nasbinaya an mudmaraa oo wujuub u asturan qismigaas saddexaadaan ku dhex jirnay oo ah wujuub an u asturan mid ku nasbina qismigaasu lixu ahaa key aljaara waa soo qaadanay in kastoonan laakiin qaacid ahaan waa u soo qaadannay kan labaadna laamu laamukeey ayuu ahaa afaraan marka noo dhiman walxarfu xarafka ahaani oo labeeya ah, wujuubkiiaan ku jirnaa lixu ahaa laban qaadan lian qaad ah, lixu ahaa laban qaadan ah, kay aljaara iyo kay aljaara iyo laamijxuud labadaasaan qaadanna xarafka labeeya marka oo bacdigiis ficilka mudaaric lagu nasbiyo an mudmaraa oo wujuub u asturan marka xarafka saddexaadu noqon laha markaan qaacidada ku soconno annagu aan sheegnay laakiin tirada shiiqa xarafkii labaadu u yahay sababtoo ah asagu key aljaara ma soo tirin ah, qaacid ahaan waa u sheegay laakiin key aljaara ma soo tirin saas darteeda malaamu juxuud kaliya maadaama uu sheegay saasuu ahaani asagu leeyahy laakiin annaga laban soo qaadanno ahaalitay noo noqonaydaa marka tiradaasa dhow haysku qaldin wuxuu yidhi walxarfu xarafka ahaani labeeya oo ficilka mudaaricoo ka dambeeya lagu nasbiyo an mudmara oo wujuub u asturan xarafkaas labeeyaa xataa weeye xataa maxay macnahaan tuseen xaraf kastoon sheegna macnaa u sheegaynaa camalfalna waa u sheegaynaa macnana waa u sheegaynaa marka maxay macnahaan tuseen wa huwa xarafkan xataa ah yufiidu wuxuu faa'iideeyaa alqaayata yool awi tacliila ama cilayn maaha labadoodu iskuma faa'iidaynaa labada miduu faa'iidaynay xataada oo ficilka mudaaric oo ka dambeeya la nasbiyo oo lagu nasbiyo an mudmara ah oo wujuub u asturan laba macnay mid keentaa mar waxay keeneen inay macnaheedu noqoto bimacnaa haaye haayadu waa bimacnaa ilaa meel wax ku dhammaanayaan marna waxay noqoneen bimacnaa tacliil labadaas macnay ku timaadaan labada macno waxaan ahayn kuma timaado labadooda isku mar ku imaanme midba maray ku imaaneen mar waxay ku imaaneen bimacnaa haaye marna waxay ku imaaneen bimacnaa tacliiq xataada ficilka mudaaric ka dambeeya la waa labadaas macnaheedu wahuwa huwa xataagu yufiidu wuxuu faa'iidaynaya alqaayata yool ama meel wax ku dhammaadaan tacliila ama cilaynu faa'iidaynaya wa macna alghaayati haaye macnaheed anna maa shayga qablaa horteeda ku sugan yanqadii wuxuu ku dhammaanaa bixusuuli maa shay soo xasilidiis bacdaha gadaalkeeda ku sugan gaayaxaa loola jeedaa waa lagaa rabaa waa muhiim haddii aad tidhaahdo xataadaanu gaayay faa'iidaydaa waxaa lagu leeyaha gaayada macnaheedu muxuu yihi waxaad ku jawaabee gaayo macnaheeda waxaa loola jeedaa xataada waxa ka horeeya waxay ku dhammaanayaan waxa ka dambeeya markii la helo xataada waxa ka horeeya waa dhammaanayaan waxa xataa ka dambeeya markii la helo mar haddii xataa wixii ka dambeeya la helay wixii ka horreeya waa dhammaanaya saasuu ku dhigay sheikha fiiri wa macna alghaayati haaye macnaheed anna maa shayga qablaha xataada horteeda ku sugan yanqadi waa dhammaanaa bixusuuli maa shay soo xasilidiis bacdaa gadaalkeeda ku sugan fiiri wadalika miaalki naxwi qowlilaah waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacala ilaa wuu sarreeyaahe xataa yarjica ilayna muusa maxaa ka horreeyey lan nabraxa calayhi caaqifiina xataa yarjica ilayna muusa hadda adiga fiir marka waxa ka horeeya waxa weeye waa in ay dibigii ama weylkii cibaadadiisa ku nagaadaan taasaa ka horreeyey lan nabraxa ka suuli mayno calayhi calaa cibaadati alcijli dibiga yar caabudidiisa caakifiina kuwa ku negi inaan nahay ma ka suulayno xataa yarjica ilayna muusa ilaa muuse soo laabana laakiin dibi caabudidda halkay ku ekaane muuse markuu soo laabo xataa waxa ka horeeya oo ah caakifiina alcuquuf calaa cibaadati alcijli in lagu nagaado dibi caabudid goormay dhammaanee rujuuci muusa marka muslim muslim ma ogolaana dib in la caabudo maya hadduu imaado dibi caabud waa dhammaane waaba gubayba isagana maaba waaba gubayba markuu yii dibiga xunkaa dibi nool ma ahayn oo ahaa dahab iyo wax la dhaldhalaaliyey oo la shiilay oo afka ka dalo ay dabada dabaysha loo jeediyo uu dabayshu horay ka geli gadaal ka baxeen moox uu leeyay markaasaa dibi mooday ee dibi ruma ma ahayn ha dabunta siduu ku tuuray uu waa kaas ilaahaagii dabka lagu riday ha muuse saamiriyo marka fiiri wixii ka horreeyey xataa oo ah alcukuuf calaa cibaadat اlcijib halkay ku dhammaadeen xataa wixii ka dambeey markii la helay oo ah nabi muuse soo laabashadiisa xataadaas maxay faa'iidayday haaya waa kaasaa haayadii haaye saasaa la yidhaha waxaa xataa ka horreeya waxay dhammaanayaan markii xataa waxaa ka dambeeya la helo wadaalika mithaalki naxwi qowlihi tacaalى lan nabraxa alayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa ilaa muuse noo soo laabto icraab marka waxaa leedahay xataa xarfu gaayatin wa jarin labadaas macnay tusee horta waa xaraf wax hoos dhiga macno ahaanna gaayay faa'iidayne mabniyun calى sukuuni laa maxala lah min alicraab yarjica ficlu mudaaricun mansuubu ban mudmaratan wujuuban bacda xataa ah, bian mudmaratan wujuuban bacda xataa wa calaamatu nasbi fadxatu daahiratu fii aakhirih ilaynaa ilaa xarfu jarin mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab naa damiiru muttaصilu mabniin calaa sukuuni fii maxali jarin aljaru walmajruuru mutacalliqaani biyarjica muusaa faacilu yarjica waa faacilka yarjica marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa ishtiqaalu maxalli may manaca min duhuurihaa atacadu manaca min duhuuri atacadu halkaas markaad joogtaa waxaad leedahay aada u dhegaysta oo iska fududi waxaad leedahay waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masdarin majruurun bixata xataadaasaa lagu jiraa wataqdiiru xataa rujuuci muusaa ilaynaa la nabraxa calayhi caakifiina ka suuri mayno dibigaas cibaadadiisa inaan ku sugan nahay xataa rujuuci muusaa ilaynaa xataa xarfu gaayatin wajarin rujuuci ismu majruurun bixata wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhiri aljaaru walmajruuru mutacalliqan bicaakifiina markaasaa leedahay rujuuci mudaaf muusaa mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratun muqadaratun calaa akhirihi manacan min duhuuri atacadu ilaynaa jaarmajuurka ku tacalluji rujuuc marka maxalushaahidka aan rabnaa waa maxay yarjica ficil mudaaric weeye waana la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey an mudmanaan oo wujuub u asturan bacda xataa oo tusayda haaye wa macna tacliil waa garanay haayo miisaalkeedu waa qaadanay xataa oo tacliil faa'iidaynaydaan haddana rabnaa wa macna tacliil tacliil macnihiisa anna maa shayga qablahaa xataada horteeda ku sugan cilatu wuxuu cillo iyo sabab u yahay lixusuuli maa shay inuu soo xasilo bacdaha xataa gadaalkeeda ku sugan xataada haddii lu idhaha tacliilay faa'iidaynayd sidiisa tacliil macnihiis wuxuu yahay tacliil macnihiisu wuxuu yahay xataada waxa ka horeeya aa sabab waxay u yihiin waxa xataa ka dambeeya in la helo waxa xataa ka horeeya haddaan la helin waxa xataa ka dambeeya in la heliba ma xataada waxa ka dambeeya in la helo yaa cillo u ah sabab u ah xataa ka horeeya in la helo saasaa waxaa la idhaha cillo cillo saasaa wa macna tacliil tacliil macnihiisa anna maa shayga qablahaa xataa horteed ku sugan cilatu wuxuu cillo iyo sabab u yahay lixusuuli maa shay soo xasilidiis bacdaha gadaalkeeda ku sugan wadaalika miaalkii naxwu qawlihi naxwu qawlika dheh naxwu qawlika waa adiga inaad tidhahdoo kale libacdi ikhwaanika walaalahaagan oo ardada gobol ka mida inaad ku tiraahdo daakir war soo mudaakareeyo ku laabo casharkii xataa tanjaxa ah, kay tanjaxa inaad guulaysato daraaddeed war mar rabtaa inaad guulaysato oo su'aalaha ka jawaabto oo naxwada barato soo muraajice cashar soo daakir daakiro daakirada waxaa la arday inaad inta meel isla fadhiisataan aad waxa weeyaan midba mar ka niqaashtaan miaalkaanba soo qabo sidaasaa la yidhi maxaa loola jeedaa sababtu maxay tahay ujeeddadu waa halkeen maxalushaahidka miaalkan laga rabay muxuu ahaa niqaash inaad ka soo samaydaan maxaa laqba ma waa niqaash inaad ka soo samaydaan adiga arday kale marka fiiri haddeer daakir mudaakaree darsiga xataa tanjaxa key tanjaxa inaad guulaysato daraaddeed hadda horta ujeeddada aan ka rabnaa waxay tahay tanjaxa waa ficil mudaaric yaa nasbiyo caamilu ah an mudmaraan waajib u asturan bacda xataa xataadaan maxay tusee tacliil xataa tacliila maxaa lagu yiqiin waxa ka horeeya waxay sabab u noqdaan waxa ka dambeeya in la helo hadda waxa ka horeeya waa maxay waa mudaakaro waxa ka dambeeyana waa guush iyo najaaxi najaax in la helo maxaa sabab u noqon karo cillo u ah mudaakarada guusha waxaa cillo u oo keeni kara mudaakarada soo maa marka xataa waxa ka dambeeya oo ah najaax guul su-aalihii aad ku guulaysato waxbarashadii ku guulaysato guushaas waxaa cillo u ah oo sabab u ah oo keeni kara waa maxay waxa xataa ka horaya mudakarada icraab hadda daakin ficlu amrin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta anta xataa xarfu tacliilin wa jarin xataa ah. xarfu tacliil aad leeda waa xarfu tacliil ayado maanta waxa weeyaan qaayaba faa'iidaynaydo xataa xarfu tacliili wajari tanjaxa ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaratan wujuuban bacda xataa wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruuru bxataa wataqdiiru daakir xataa najaaxika daakir mudaakara dersiga xataa najaaxika xataa xarfu gaayati wajar waxaa tira xataa xarfu tacliili wajarin xarfaa xataa xarfu tacliili wajarin najaaxi ism majruur bxataa wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akhirih الjار والmجrور متacalq بdاk نجاaxi mضاaف اlkاaf mضاaف ilay mبniin calى الفتح في محaل الjr haye daakir mudaakare dersiga xataa tanjaxa jumladii maxaani markaa soo qadarnay waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masdari majruuru bxataa wataqdiiru xataa najaaxika waa la garta soo maaha daakir waa ku soo dar daakir xataa najaaxika halkaasna maxaan uga gudubnay xataa iyo labadii macnay faa'iiday jirtay maxalushaahidka aan ka rabna waxay ahayd ficil mudaaric oo la nasbiyey oo lagu nasbiyey an mudmaraa waajib u asturan bacda xataa walxarfu walxarfaani labada xaraf ahaaliu midka saddexeeya iyo war waraabic midka afreeya meeshaan hurdaaye wax kama qabto waa sii kuulaad casharka soo ma jeedi marka waa inaad jilib iyo calaacal ula fadhiisato waalxarfaanu labada xaraf ahaaliu kan saddexeeya waraabicu midka afreeya faau sababiyati wa waawulmaciya waa labadaas faau sababiya iyo waawulmaciya waa labadaas maxaa la yidhaha faau sababiya meesha ma aragtay wixii la sheego macnahooda waa in la fahmaa waa la dhahay iska dheh lama rabo waxa la sheegaya macnay wada leeyi macnahaas waa ina fahamta faau sababiya maxay tahay macnaheedu maxaa la yidhaha faau sababiya maxaa faadan sababiye loogu magacaabo maxay tahay macnaheedu waawul macyasi maxay tahay macnaheedu dhegayso faau sababiya maxaa la yidhaahdaa waa inaad qeexdaa waxaad leedahay markii lagu weydiiyo hiya alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha waxaa la yidhaha faau sababiya waxaad tidhaahdaa hiya alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha faau sababiya waxaa la yidhaahdaa waa fa'da loola qastayo waxa ka horeeya waxa ka dhabay inuu sabab u noqdo ah, waxa ka horeeya ayada a ah, wuxuu sabab u noqonaa waxa ka dambeeya ah, fa'daasaa la yidhaha fau sababiya hadhow waa lagaa rabaa daabitkan aan kuu sheegay oduma hayda daabidkii ila waa lagaa rabaa beriyankaa raba hay xaamid kuu soo celiy yuri waa ma hayeysa aan ku celiyo fau sababiya maxaa la yidhaahdaa hiy alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha ayb maxaa la yidhaha falsafiya hiy alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha waa fa'da loola qasdayo oo ujeeddada looga dalleeya ay tahay waxa ka horeeya inuu sabab u noqdo waxa ka dambeeya in la helo falsafiya waa sidaa ma la fahmo waana xarfu cadaf oo xarف cadafnimadeed waa wadataa haye waawlmaciyo maxaa la yidhaahdaa dhegayso wahiy alatii tufiidu macnaa maca wayakuunu maa qablahaa wamaa bacdahaa waaqicayni fii zamaani waaxidin maxaa la yidhaha waawlmaciya waa lagaa rabaa waa su-aal kugu soo wajahan in sha allaahu fii yowmi eh, miya haye marka waa ina hadda maxaa loola jeedaa waaw maxiya hiy latii tufiidu macnaa maca waxa weeyaan waawlmaxiya waxaa lahahdaa waa wowda tusayda maca macnaheeda o wayakuunu maa qablahaa wamaa bacdahaa waaqicayni fii zamaanin waaxid ayada waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya hal mar waa inay wada dhacaan waa ku celinayaa hiy alatii tufiidu macnaa maca waa wowda faa'iidayda maa maca macnaheeda wayakuunu maa qablahaa wamaa bacdahaa waaqicayni fii zamaanin waaxidin waxa iyada ka horeeya iyo waxa ka dambeeya hal maray wada dhacayaan ma la fahmo waaw macyo waa taasaa hiy alatii tufiidu macnaa maca ويكون ما قبلها وما بعدها واaقعayn في زmاaن واaحد waa l hyaa dad sideedaada ka mas-uul waay markaa hadda waxaan gelaynaa hadda waa fahnay faaul sababiyana waa fahnay waawlmacyana waa fahnay soo maaha haye waa gelaynaa marka labadooda ficilka ka dambeeya a waxaa lagu nasbiyaa an muطmana oo waajib u asturan aa lagu nasbiyaa dhegayso wاlxarfaani labada xaraf aلثaaliثu xarafka saddexeeya iyo wاraabicu xarafka afreeya faau sababiyati waa faau sababiya wa waaw lmaciyati iyo waaw lmaciya bishardi an yaqaca inuu dhaco fiiri bishardi shardigana waa laga rabaa mar walba wax ma nasbi karaan markay wax nasbinayaan an mudmaraa wax ku nasbinayaan bishardi shardi waxa u ah an yaqaca inuu dhaco kullu mid kastoo minhumaa fa'da iyo wowda ka mid ah fii jawaabi nafyi nafyi jawaabkiis ow darabin darab jawaabkiis waxaa shardi ah in nafyi ka horeeyo oo ay jawaab u noqdaan faa-usawiya iyo waawulmaciya amase waa in dalab ka horeeyo oo ay jawaab u noqdaan dalabkaas waxaa loola jeedaa nafyiya hormara waxaa ka dabamaray faa-usababiya ficil mudaarica fadaas ka dambeeya ficilkaas waxaa lagu nasbinaa an mudmarahu u asturan intaas haddii la isla helay waxaa horeeya nafyi waxaa ku xigsaday faau sababiya faau sababiyadu ficil mudaaricay gasho ficilkaas mudaaric nafyigaasuu jawaab u yahay khalaas ficilkaas mudaaric waxaa waajiba in lagu nasbiyo can mudmarahu wujub u asturan waxaa la mid ah nafya hor maray waxaa ka gabaal maray waawulmaciya waawulmaciyaha ficil mudaaricay gasho ficilkaas mudaaric wuxuu jawaab u yahay nafyiga khalaas ficilkaas mudaaric waa la nasbinaa waxaa lagu nasbina can mudmarahu wujub oo asturan waa nafya hormara fawsawiya ka gadaal male ama waawlmaciid fadaas ama waawdaasa waxay ku jiraan ficil mudaaric oo jawaab ah nafyiga ka horeeye ah, nafyiga ka horeeya waa la nasbina ficilkaas waxaa kaleeto la mid ah dalaba ah hormara dalab dalabkii haddii fa ay ka dabamarto fawsawiya ama waawlmaciya oo ay ficil mudaaric galaan ficilkaas mudaaricna jawaab u yahay darab ficilkaas mudaarica waa la nasbina waxaa lagu nasbina an mudmaraa oo waajib u asturan bishardi an yaqaca inuu dhaco shardigeeda ayay ku nasbinayaan kullu mid kastoo minhumaa labadooda ka mida ah fii jawaabi nafyi nafyi jawaabkiisa ow dalabin darab jawaabkiisa ama nafyu nafyigii fanaxwu qowlihi ilaahay qowlkiisa oo kale wey tacala ila waa sarreeya laa yuqdaa lagu xukmi maa calayhim ahlu naarka korkooda mowt lagu xukmi maa fa yamuutuu fa bisababi an yamuutuu inay dhintaan sababkeed ahlu naarkii markii cadaabku ku adkaado laa yamuutuuna fiiha walaa yaxya laa yamuutu fiiha walaa yaxya sida ilaahay uu yidhi laa yamuutu fiiha walaa yaxya qofka ahlu naarka markuu naarta galo nacuudu billahi min annaar laa yamuutu fiiha walaa yaxya nololna kuma hayo geerina kuma hayo meel u dhaxaydu ka laalaada geeridiyaa dahab noqoyda markaas maxaa xanuunka dayla hadduu dhimala markaasay waxay codsanayaan oo ay malaga naarta mas-uulkaa waxay leeyihiin ilaahay noo bari nafta inuu naga qaado ilaahay noo bari marka ilaahay wuxuu leeyahay laa yuqda calayhi ma lagu xukminayo mowd fa yamuutu fa bisababi an yamuuta inay dhintaan sababteed mowd loogu xukminayo marka meeshaan fiili nafya ah horey nafyigu waa laa ah, laa yuqdaa lagu xukmi maa calayhim korkooda bilmowd nafya ah horeeya waa laadaas ficilka mudaarac waa yamuutu faaa la xidhiirsatay faa u sababiyaa marka jumladaas oo yamuutu ficilkaas mudaaric jawaab ayuu u yahay laa yuqdaaba nafyiguu jawaab u yahay faaa gashay waa la nasbi marka fau salbiya gashay ficilkii mudaaracoo ka dambeeyey waa la nasbiyey yamuutuuna afcaalukamsa ahayd waa la nasbiyey calaamatu nasbihiisu waa xadfu nuun laa yuqdaalu xukmi maa calayhim korkooda mool fayamuutuu fa bisababi an yamuutuu inay dhintaan sababkeed ma loogu xukminayo icraab laa yuqdaa laa naafiya mبنiيn عalى سkون لh mحل miن اإعrاab يuqضى فicل مdaarc mqayr الsiiq waa فicil mdaarc oo majhuul loo bineeyey oo naabفaacil qaadana naabفaacilu qaadana laa يuqضى laa naaفiyaة mبنiيn عalى سkون لh mحل miن اإعrاab يuqضى فicل مdaarc mqayr الsiiqa marفuuq لتajarudihi min الnaaصibi واljaasibi وcalaamaة رفci damة مqadaraة عalى akir manc min duhr التacadur alayhim jaarumajruurkaasa naab aacil jaarumajruurkaas aa naab faacilkiya waxaa leedahay alayhi calaa xarfu jarin mabniin calaa sukuuni laa maxala la min alicraab walhaau damiirun muttaصilun mabniin cala kasri fii maxali jarin wlmiimu calaamati jamci dukuur aljaru wاlmajruuru mutacaliqaani biyuqdaa iyagaa naab faacilkiya jaarumajruurkaasaad ku tacallujine naab faacilkii booskooda iyaga degay intaasu waa nafyigiiyo hormaray waa kanaa fawsabiya ka dambayda fayamuutu ficil mudaaricay gashay waa la nasbiyey waxaa leedahay fayamuutu alfaau faau sababiya mabniyun cala alfatxi laa maxala lah min alicraab yamuutu ficlu mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda faai sababiyati alwaaqicati bacda nafyi mansuubun wacalaamatu nabihi a wacalaamatu nasbihi xadfu nuuni نيaaبة عaن فتح لأن من الأفعاaل خمس وwaaw الجamاعaةi ضميiر متصل مبني على سكون في محل رفع فاaciل wlلف فاarقة byn waaw المفrد waaw الجamاعة halkaas marka la joogo waxaad leedahay واljumlaةu يmuuت aan rabna mسlan ka dhaso an a meesha ku jirta maanaan dhihin واljumlaةu min الفiعل والفاaciل في تأwiili msdrin macuuf في تأwiili msdrin macduufin calىa masdarin mutasayadin min aljumlati alatii qablahaa sabkan min gayri saabiqin liislaaxi اlmacnaa wataqdiiru laa yakuunu calayhim qadaa'un mina famowtu minhum waa iska daynan taqdiirta waa iska daynayn taqdiirta waa u kaadsayna waa dib dhiganayna mutamnimadaan u dib dhigayna inta kale ha laii soo xifdiy taasaad moodaa waxaan rabnaa xooga casharku inuusan adkaan marka hadda maxalushaahidku waa halka fiiriya nafya hormaray laa yuqdaa calayhim nafya hormaray ficil mudaarica ka gadal maray oo yamuutu ah ficilkii faa gashay fausabiya gashay ficilkaasu jawaab wuxuu yahay nafyiga ka horeeya soo maaha ficilkaas waa la nasbiyey maxaa lagu an mudmaraa waajib u astuuray bacda faai bacda nafyi intaas yaan layga dayicin leh intaas yaan la dayicin dalabkiiyaa haray marka wa ama dalabu dalabka fa amaaniyatu ashyaa waa sideed shay dalabku waa sideed shay sideed shay wey dalabku waa sideed nuuc mid ka midu hadduu hor maro ficil mudaaric ka gadaal maro faa-u sababiya ay gasho ama waa maciya waa la nasbina an mudmaraha lagu nasbina waa sideed nuuc dalab wa ama dalabu dalabka fa amaaniyatu ashyaa waa sideed shay alamru amar waducaau duce wanahyu nahyi walistifaamu waalcardu wataxdiidu boorin watamani jeclaysi iyo warajaa waa sideeddaas sideeddaas mid ka mid a ah horumara amar duco nahyi istifhaam cardi taxdiid tamani rajaa sideedaas mid ka midu hadduu hormaro ficil mudaaric ka gadaal maro ficilkaas ay gasho faasawiya waa la nasbina hadday waaw maciyo gashana waa nasbina maxaa lagu nasbinaa an mudmarahu waajib u mid mid sideedaba waa in la miaaliyaa wa ama alamru amarka fa huwa amarkii adalabu waa dalab horta amar xaal la mid walba in la bartaa amar xaal la yidhaah duca xaal la yidhaah nahyi xaal la yidhaah mid walba in la barto Ah. wuxuu ku yidhi ama alamru amar fa huwa amarku adalabu waa dalab dalabkaasoo assaadiru ka soo furay min alcadiimi mid weyn liman axad xaggiisa u soo furay huwa manku duunaw ka hooseeya amar waxaa la idhahdaa waa dalabka ka yimaada mid weyn oo mid ka hooseeya xaggiisa u soo furay kaasaa la yidhahdaa amar ah. amar kaasaa la yidhahda amar kaas ayaa la yidhahdaa amar maxaa la yidhaah ama alamru amar fa huwa amar adalabu waa dalab dalabkoo asaadiru ka soo fulay min alcadimi mid weyn liman axad xaggiisna u soo fulay huwa duunahu ka hooseeya oo sokadiisa ku sugan amarkaasaa la yidhaah waa dalab mid sare ka yimid mid ka hooseeyana ku wajahan oo wax laga dalbayo kaasaa waxaa la yidhahdaa amar wadaalika tusaalihii naxwu qowlilustaadi waa shiiqa hadalkiisaoo kale litilmiidihi ardaygiisa uu ku yidhaahdo daakir mudaakaree dersiga fatanjaxa oo aad guulaysato oo watanjaxa adoo guulays inaad guulaysayda ay la jirto fiiri daakir mudaakare waa amarkii hormaray ficil mudaarica ka dambeeya waa tanjax ficilkii fawsabiyaha gashay waxaa leedahay daakir mudakare darsiga fatanjaxa fa bisababi an tanjaxa inaad guulaysato sababteed sababta aad u muraajacaynayda waxay tahay waa inaad guulaysato ah. fa-u sababyo maxay ahayd soo ma ahayn fa'da loola qasdayo waxa ka horeeya inuu waxa ka dambeeya sabab u noqdo soo ma ahayn hadda fiiri daakir fatanjaxa fa'da maxaa ka horeeya mudaakaro maxaana ka dambeeya guul ah. marka waxa ka horeeya oo mudakarada ah wuxuu sabab u noqona guusha saasaa laydha fau waxa ka horeeya ay sabab u noqdaan wax ka dambeeya icraaban daakin ficlu amrin mabniyu calى sukuuni laa maxala lah min alcraab wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta fatanjaxa alfau fau sababiya tanjaxa ficlu mudaaric mansuubu ban mudmarata wujuuba bacda faai sababiyati اlwaaqicati bacda اlmri wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhirih wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta halkaasaan ku joojaynaa waa iska daynaynaa waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin macduufun calىa masderin mutasayadin min aljumlati alatii qablahaa sabkan min gayri saabikin liiصlaaxi اlmacnaa wataqdiiru litakun minka mudaakaratun fanajaaxuka iska dayhina intaas intaas iska dayhina marka intaas waa iska dayhina inta hore la idinka rabaa soo ma jeedi maxalushaahidku marka hadda waa tanjaxa ficilkaas mudaaric amara ka horeeyo daakin ficilkii mudaaric faa gashay faa-u sawiyaan maxaa lagu nasiyey an mudmaraa oo waajib u asura waawlmaciyana waa kan iyadoo ka dambayn oo watanjaxa waawlmaciya waxay ahayd fiiriya hiyo latii tufiidu macnaa maca ah, waa wowda faa'iideyda macnihi maca wa yakuunu maa qablahaa wamaa bacdahaa waaqicayni fii zamaani waaxidi waxa ka horreeya iyo waxa ka dambeeyana hal ay wada dhacaya fiiriya marka waxaa leedahay daakir mudakaree darsiga watanjaxa wa maca an tajaxa inaad guulaysayda iyadoo la jirto ah marka mudaakara markay timaado guushi waaba la jirtaa waxaa isku mar dhacaya mudaakarada iyo guusha mudaakarada aad aad mudaakaraydo waaba guulaysatay isku maray dhacaya waxaa ka horeeya mudaakarada iyo waxa ka dambeeya guusha isku mar daakir mudaakare darsiga wa tanjaxa wa maca an tanjaxa inaad guulaysayda iyadoo la jirto icraab daakir ficlu amri mabniin calى sukuuni laa maxala lahu min alicraab wa faaciluhu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta watanjaxa alwaawu waaw lmaciya tanjaxa ficlu mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda waawi lmaciyati alwaaqicati bacda almri وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آkره وفاaciلهu ضميiر مستطر وuجوبا تقديiرهu أnت waa iska daynaynaa والجuملة من الفعل والفاaعل في تأويiل مsدر معضوف على مsدر متسيد من الجuملة التي قبلها صبكا من غير sاaبق لإصلاaح المعنى والتقدير لتكن منka مذاكرة ونجاaحka iska dayn kaas idinka laydima dirin idinka wixii laydin dira laydinka rabo wa ama ducaau ducada ducahaa la yidhaha horta balad horta amar waa soo baranay soo maaha haye duca maxaa la yidhaha duco waa inaan baranaa ama ducaau duco fa huwa ducuuhu adalabu waa dalab dalab almuwajahu la jiheeyey min asaqiiri mid yar xaggiis ilalcadiimi mid weyn xaggiis loo jiheeyey duco waxaa la yidhaahdaa waa dalab mid yar xaggiisa ka yimid mid weyn xaggiisna ku wajahan kaasaa la yidhaahda wa ama dalabkaasu almuwajahu laga wajahay oo laga diray min asaqiiri mid yar xaggiis ilalcadiimi mid weyn xaggiisna loo wajoo loo diray kaas ayaa la yidhaahdaa kaas ayaa la yidhaahdaa naxwu allaahumma ya allah ha isku dhihin allaahumma ya allaahumma ha isku dhihin maxaa yeelay allaahumma miimkan ku jiraa yaa u bedel ka ya yaa u bedel ka yid miimku waa ciwad yaana waa mucawadu canhu waa kii bedelka laga ahay qaacidadun waxay tahay alciwadu wاlmucawadu canhu laa yajtamicaan foolxumaa ka imaanayda hadii la jamciyo foolxumaa ka imaanayda ma miaalina foolxumada ka imaanayda hal arkay ciwad iyo mucawadu canhu ma miaalina ha wuxuu dhihi jiray shiikeennu xafidahu اllah waxaa lagu tusaa foolxumada ka imaanaya wadaad ah, arbacada habeenka arbacada uu qoys wardi u akhri jiray qoyskan marka bunay dibaan xooga cambuulo yaray siiyaan xerowgan marka maasha allah bunkiisaasu habeenkaas ka jabsada adkaartan loo akhriya wadaadkii xerowga ahaa oo arbacadii gurigee laga suga hal arbaca haduu goynoo laga cayrina meesha qoysaa waxay yidhaahdeen wadaad anagu geelaan noo qalan ariye noo imaw arbacada laba shaya markaa isku qabasho ka qoyskii raatibka ahaa inuusan dayicin qoyskii raatibka ahaa inuusan dayicin xifdiya geenaana inu ka soo fara digir iyo xooga cambuulaa dishay markaasuu wuxuu yidhi wadaad kaloo xerooba uu u diray wuxuu yidhi nin adkaarta qoyskaas u tag waxaad tidhaahdaa wadaadkii maanta hawlaa qabsatay anaa ciwad ka ah anuu isoo diro anaa ciwadka anuu isoo dir wadaadkii waa tegey wuxuu yidhi anaa isoo dir wadaadkii hay akhri adkaarta halkaas fadhiisee wardiga akhri mawtakaashi iska diyaari kii meeshuu aaday saa layidhi waa baaqday allabarigi geeliina lama qalaayo arbacada adiwaana ku dheganta markaasuu cararaysu yidhi reerka albaabkii soo galaa gow gow ha waa kuma hebel hebel ma soo dirino adiga ha waa soo diri hadda xad soo doona sildarada fiiri mmas ma qurxoonta marka waxaa la yidhi ciwad kii hore mata ciwadu ahay soo maaha kamana waa mucawadcan waa kii bedelka laga aha muxuu soo daro waxaa la yidhi sidaasay u fil daran taho meel laguma jamciyo ciwad iyo mucawadcan ka soco miaal in la fahmaan ka rabni marka yaa allaahumma saasaa ka imaanaya yaadu waa maxay waa mucawadu canhu mintuna waa ciwad laa yajtamicaan ma kulmaan maxaa la rabaa allaahumma inaad tiraa ama inaad tiraa yaa allah inaad tiraa miimka go haddaad ya-di keenaydo ee miimkoo joogta oo ciwad ah mucawad canhugi lama keeni karo meel iskuguma tagaan labadooda ma la fahmo aye marka waxaan leenahay allaahumma yaa allah ihdinii i hanuuni fa acmala fa bisababi an acmala inaan sameeyo sababteed alkhayra khayr oo wa acmala maca an acmala inaan samaynayo ayadoo la jirto alkhayra khayr waa kana hadda dalabkii fiiri sow lama dhihi waa inuu kow dalabkaanu ka taga mid yar mid weyn xaggiisana loo dira addoonu xaggiisa ka tegay allah xaggiisana waa aaday dalabka soo uma jeedin duca waa kaasa marka waxaa leedahay allaahuma munaada mufradun calamun mabniyun calaa dami fii maxali nasbin ihdinii ihdinii ihdi ficlu ducaa ficlu ducaa sida ficlu amarka loo ecraaba hadda fiiri irmi ma ecraabi taqaanaa irmi irmi ma ecraabi karta adiga ha ma ecraabi kartaa ramaa waa tuura yarmi waa tuura irmi ma ecraabi karta horta ihdina waa ecraabi karta marka waa lami ficlu ducaa ficlu amar siisa loo ecraaba waxaad leedahay ihdi ficlu ficlu ducaa aad leedahay ila ilaahay wax lama amray mogta igu socosa allaahuma allaahu munaada mufradun calamun mabniyun calaa dami fii maxal nasbin amlaad ah, haddii kale waxaad tidhahdaa allaahuma munaada xudifa minhu xarfu asluhu yaa allah ah, halkaasuu ka yimi asluhu yaa allah yaa xarfu nidaa maanaa bacdxoog allah munaada mufradun calamun mabniyun calaa dami fii maxal nasbi mintu waxa weya ciwaday aheed ayadu soo ma jeedi ihdi ficlu ducaa mabniyu calىa xadfi xarfi cila wahiy lyaa alkasraةu qablaha daliilu calayha لأn alkasraةa اktulyaa wafaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta ay leedahay ni anuru lilwiqaaya weliyaa u damiiru mutasilu mabniin calaa sukuuni fii maxali nasbin waay faacmala waa kana maxalushaahidkii ducadii waa hormartay marka allaahuma hdini allow hanuuni ducadii waa hormartay waa taas waxaa leedahay faacmala alfaau faau sababiya mabniin cala alfatxi laa maxala la min alicraab acmala ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaratan wujuuban bacda faai sababiyati alwaaqicati bacda اducaa'i wcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fii aakirih wafaacilu damiru mustatir wujuuban taqdiiruhu ana alkhayra mafcuul bihi mansuubu calaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fii aakirih halkaas intaasaaba laydinka raba wax kale laydinkama raba idinka intaasa isku weynina insha allah intaasaan ku joojayna wa acmara fiiri tanana waa la mid allaahuma hadinii allow hanuuni wa acmala wa maca an acmala inaan samaynayo ayadoo la jirto alkhayra khayr ah, allaahuma munaada xudifa minhu xarfu nidaa asluhu yaa allahu yaa xarfu nidaa maa nabadxo allahu munaada mufradun calamu mabniyun calaa damin fii maxali nasbin ihdi ficlu ducaa mabniyun calىa xadfi xarfi اlcila wahiya alyaa alkasratu qablaha daliilu calayha lanna alkasrata tuliyaa wfaacilu damiru mustatiru juban taqdiiru anta wanuunu lilwiqaaya waliyaau damiru mutasil mabniin cala sukuni fi maxal nas mafcuulu bihi wa acmara alwaawu waaw lmaxiya acmara ficlun mudaaricun mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda waawi lmaxiyati alwaaqicati bacda adducaa wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aakiri wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana alkhayra mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aakhiri hadda waa inaan fiirinaa fausawiya horta xaa la dhihi jiray waxaa la dhihi jiray hiy alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababa limaa bacdaha soo maaha hadda fiiriya faacmala waxaa ka horeeya waa maxay ihdinii soo maaha in ilaahay ku hanuuniyo in ilaahay ku hanuuniyaa sow sabab u noqome waxa fa'da ka dambeey oo ah inaad qayr samaydo ah, in ilaahay ku hanuuniyo maxay sabab u noqone eh? inaad qayr samaydo alla yidhah waa aragnay fau sababiye waawlmaciyana fiiri waawlmaciyana maxay aheed hiya alatii tufiidu macnaa maca wayakuunu maa bacdahaa wamaa qablahaa wayakuunu maa qablahaa wamaa bacdahaa waaqicayni fii zamaan waaxid hadda wowdan fiiri ihdinii ilaahu ihanuuni waacmala alkhayra wa maca an acmala hanuunka marka alla ku siiyo iyo markaad wanaagga samaynayda waa isku mar waaba markaasaaba alla ku hanuuniye marka aad kayrka samaynayda waa marka alla ku hanuuniye marka hanuunintii alla ku siiyey iyo qayr samaynta isku mar dhaca wa ama nahyu nahyi nahyi horta xaal la yidhaah nahyigii mausan noo qeexin nahyiga waxaa laydhaha istilaaxa dalabulkafi can ilcamali dalabulkafi can ilcamali arrin ka inaad ka joogto waa in lagaa dalbadaa dalabulkafi can ilcamali waa in lagaa dalbadaa arrin inaad ka joogto dalaban jaaziman dalab go-an maxaa la ydhaha nahyiga nahyi waxaa la ydhahdaa dalabulkafi can ilcamali dalaban jaaziman waa in lagaa dalbado camal inaad ka joogto dalab go-an maxaa la yidhaahdaa nahyi nahyi waxaa la yidhaahdaa dalabulkafi an can ilcamali dalaban jaaziman waa in lagaa dalbado arrin inaad ka joogto shaqo inaad ka joogto dalab go-an ma la fahman waa kaasaa nahyi miaalkii nahyiga naxw laa talcab ha cayaarin iska da cayaarta laa talcab ha cayaarin fayadiica amaluka fa bisababi an yadiica inuu dayacmayo sababteed amalukaydi diilkaaga wa yadiica wa maca an yadiica inuu dayacmaya ayadoy la jirto amalukaydi diilkaaga fiiri meesha laa talcab ha cayaarin laa talcab laa naahiyatun aad leedahay mabniyun calaa sukuuni laa maxala lah min alcraab talcab ficlun mudaaricun majzuumun bilaa naahiyati wa calaamatu jasmihi asukuun وفاaعلهu ضميiر مsتطر وuجوبا تقديرهu أnت نhyigii واكاس kaas waa hormaray لاa تلcب cayaarin agga dhig فiعل مdaaرca ka damray فa gaشhay فيضيica mlka فيضيica أmlka الفاaو فاaء سببية مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يضيع فعل المضارع منصوب بأن مضمرة wujuuban bacda faa'i sababiyati اlwaaqicati bacda nahyi wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fii aakhirih amalu waa faacilkii amalu faacilu yadiica marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirih amalu mudaaf alkaafu damiiru mutasilu mabniyun cala alfatxi fii maxali jari mudaaf ilayh hadda maxalushaahidku wuxuu yahay waxaa hormaray nahyi laa talcab ficil mudaarica ka damaray waa yadiic faw sababiyaa gashay waa la nasbiyey can mudmanaha lagu nasbiyo waajib waa sugan ayadoo wawdii ka gadaal martayna waa kan laa talcab ha cayaarin wayadiica wa maca an yadiica ayadoo ay la jirto inuu dayacmayo amalukaydi diilkaaga laa talcab laa naahiyatun mabniyun cala sukuuni laa maxala min alicraab laa talcab laa naahiyatun mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alacraab halca ficlu mudaaricu majzuumu bilaa anahiyati wa calaamatu jasmi asukuunu wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta wayadiica alwaaw waaw lmaxiya mabniyan cala alfatxi laa maxalla min alcraab yadiica ficlu mudaaricun mansuubun ban mudmaratan wujuuban bacda waawi lmaxiyati alwaaqicati bacda اnahyi wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirihi amaruu faacilu yadiica marfuuc wacalaamatu rafcihi damة daahiraة fi akiri amalu mudaaf wاlkaafu damiiru mutasilu mabni cala fatxi fi maxali jar mudaaf ilayh allah subxaana wa tacala aclam slى اllah slى اllah wbaaraka calى nabiyina mxamed